bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu qitaali اljaani wa qatli اlmurtad wuxuu baabu yahay qitaali اljaani ruuxa jaaniga ah ee gardarada wada la dagaalankiisa wa qatlu lmurtad iyo ka diinta ka baxay ee ka noqday dilkiisa jaaniga min aljinaaya laga keenayo waa ruuxa daalimka ahee dadka dhibka u geysanaya kana gardaran kaasaa jaaniga la yidhaha ama xoolahooda ama naftooda ama ma ahee xurumaadkooda ayuu doonayaa inuu dhibaato u geysto isagoo daalim ah gardaran kaanla dagaalankiisa in lala dagaalami karo layska celin karo wa qatlu lmurtad ninka diintiisa ka noqday isagana in la dilayo oo islaamnimada ka tagay oo diin kala galay can cabdillaahi bni cumara qaal qaala rasuulu llahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi man qutila ruuxii la dilo duuna maalihi xoolihiisa sokodooda lagu dilo xoolihiisa isagoo difaacanaya oo ka sokeeyo xoolihii gadaal marsaday ruuxii la dilo fa huwa kaasi shahiidun waa shahiid waa ruux ilaahay dartii lagu dilay w waxa wariye abu daawuuda waa wariyey wnasaa-iyu wtirmidiyu wasaxaxahu wuuna saxiixiyey xadiidku lafdiga isaga ah ee uu xaafidku hadda u tiiriyey abu daawuud iyo nasaa iyo tirmidi lafdigaas bukhaari iyo muslimna way soo saareen axmed tirmidi nasaa iyo bukhaari iyo muslimba way soo saareen saas daraaddeed xaafidka sidaan uga baranayba waxaa ka ficnayd inuu u tiiriyo bukhaari iyo muslim amaa lafdiga abu daawuud iyo nasaa iyo tirmidi isagu waxa weeye nabigu wuxu uhi sal ly waslam man uriida maaluhu bikayri xaqin ruuxii xoolihiisa la doonayo xaqdarrana lagu doonayo ruux kalaa rabo xoolihiisa inuu qaato xaqdarro ku qaato oo faqaatala dagaalama fa huwa shahiidun waay sidaa hadduu ku dagaalamo lagu dilo xoolihiisa isagoo difaacanaya waa shahiid xadiikaasi waa xadiis saxiixa wey axmed iyo alaaadu waxay soo saareen kadalika min xadiidi saciid ibni zayd isagoo intaa ka faahfaahsan xadiidku oo jumlooyin kaloo ziyaada a ku daray oo wuxuu yidhi man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid ruuxii isagoo dhiiggiisa difaacaya la dilo oo naftiisa difaacaya waa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid ruuxii isagoo diintiisa difaacaya la dilana isaguna waa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid ehelkiisa isagoo difaacaya ruuxii la dilana waa shahiid ehelku macnaa waxa weye waa dadkiisa dumarkiisa iyo gabdhihiisa iyo dadkiisa ruuxii isagoo gardarro ka celinaya sidaa lagu dilo isaguna waa shahiid siyaadadaasule ayb xadiidku marka wuxuu faa ruuxa kaa gardaran oo ama naftaada doonaya ama xoolahaaga ku socda ama ehelkaaga ku socda inaad iska celin karto haddaad iska celisana hadduu ku dilana shahiid baata haddaad dishana waa ahlunaar sidaas xadiidka riwaayada muslim baa caddaynaysa rasuul ilaahayow haddii xoolahayga la maago maxaan sameeyaa iska celi buu yidhi haddaan dilo ka war waa ahlunaar hadduu i dilana waa shahiid baa tahay xadiidkaas sida uu kutusayo oo ruuxu inuu xoolihiisa difaacan karo ruuxa horarka ahee xoolihiisa rabana uu ka ceshan karo lana dagaalami karo xoolahaasi ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen waxaa qaba jumhuur lculamaa culimada badankood baa qaba maalikiyada waxay yidhahdeen xooluhu hadday yar yihiin naf looma dilo xooluhu hadday wax yar yihiin waxba yuusan ku dagaalami laha iska siiyo laakiin jumhuurtu waxay leeyihin ma xoolo yar iyo xoolo badani waa xaq xaqa ninka dooganayana waa la iska celin karaya ninka xaq darrada ku socdo saasay leeyihin alimaamu shaafici caleyh raxmatullah isagu wuxuu shartiyeeyey markuu la dagaalamayo iska celinayo waa inuusan u qasdin dilkiisa yacni dhibkiisa unu iska reeb waa inay qasadkiisu tahay laakiin uusan u qastin dil saasu isagu ayuu shardi ka dhigayaa tafaasiil fara badan bay culimmadu geliyaan xadiidka iyo dafciga qaabka uu noqon karayo culimmada qaarkood waxay ka soo reebeen haddii cidda xoolahaaga doonaysa uu sultaankii yah dowladdii ayaa ku rabta ayadaa xoolihii xoog kaaga qaadanaysa iyadii baa ku dulminaysa ayada layska celin maayo lalana dagaalami maayo raciyadda iyo dadkaas aad simantiin waay laakiin dowladda wixii ka yimaada asaga waxa weye waa inaad dulmigiisa u dulqaadato waay waxaana laga qaadanayaa xadiidkii uu nebigu uri sal alay wasalam a'immada jawrkooda ha lagu sabro walow darada dahraka wa akhada maalaka xataa dhabarkaaga ha garaaco ha ku garaaco xoolahaaga qalbilaasha ku qaato u sabro madaxda marka cidda xoolahaada qaadanaysa dulmiga ku qaadanaysa ku soo weeraraysa hadday dowladdii tahay dowladda hala dagaalami ha qaadato xooleh maxaa loo diidan yahay in dowladda lala dagaalamo waxaa loo diidan yahay horay baan usoo tilmaanay iyada la dagaalankeeda mafsadada ka dhalanaysaa ka badan soma xoolo la qaatay iyo dowladdiiyo lagu kaco lala dagaalamo kala culus marka masaladaas iyadu daliil bay leedahay waa laga soo reebaya macna alimaam alawsaaci caleyh raxmat isaguna wuxuu kala qaaday laba xaaladood markay muslimiintu leeyihiin madax imaam leeyihiin ayadoo muslimiintu ay imaam iyo dowlad leeyihiinoo wax dagaala ka dhaxayni ninkii ku soo doonto iska celi weyyo xadiisku halkaas ku fadhiyaa buy laakiin markay muslimiintu intay iskhilaafaan kooxa noqdaan oo qabiilooyin iyo kooxa iyo isu laynayaan marxaladaa xaalatul waxaa la yidhahdaa fitan baa la yidhaahdaa sidaas daraaddeed markaasoo kale inaad isdifaacdo waxaa ka khayr badan inaad isdhiibto ha lagu dile oo wuxuu kala qaadayaa xaaladda fitanka ay taagan yihiin iyo xaaladda ayna fitan tirine nadaam iyo dowladi jiraan oo adiga goonidaada nin kuusoo maagay ruux kuusoo maagay macnaha taasuu imaam awsaaci kala qaadayaa axaadiis baana jirta macnaha tilmaamayso xaaladda fitanka markay ka warramayso fadilaysa iyadoo ruuxa ay u bannaanta inuu isdifaaco ayaa haddana waxay fadilaysaa xaaladaa fitanka inaadan ka qeyb qaadaninoo yani waxa weeye kunka khayra bnay aadam aadam labaduu dhalay kii khayrka badnaa noqo oo kee ah, kii la dilay ah, soma xaaladay arrintu qasan tahayo xaq iyo baatil isku qasmaanoo dhiiggu uu iska fududaado oo lays dardaro oo arrintu qasanto xaaladda iyada ah taxadar qaada waay amaa inta kale xadiisku sidaasuu ku fadhiisay waa awsaacale raxmatullah ayb marka xataa xaaladdaa iyada ah hadduusan ruuxu fitnada mushaarakaynin oo uusan ka qayb qaadanin isaga wixii soo aaday iska celin karaya ila fahaantiisa isaga iyo wixiisa iyo beertiisa iyo gurigiisa iyo xoolihiisa iyo ciddii soo aadaay wuu iska celin karaa laakiin bishardi waa inuusan fitanka ka qayb gelin haddaad fitanka ka qayb gashood reerkiina la socon tahay dee xaq ku siin mayso reerka nagaan difaacaya reerkiinu mar waa daalim marna waa madluum mar waa gardaranya marna waa laga gardaranya sooma mar walbaba haddaad reerkiina ku mawqifta man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid kuu socon mayso markaa man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid kuu socon maysa marka aalim baa tahay mar marna madluum baa tahay waxaa laga hadlayaa ruuxaan fitanka qayb ka ahayn oo iska ilaaliyey isagoo is ilaalinayana lasoo raadsaday kaasaa laga hadlaya man ab culimada qaar ka mida ah waxay tilmaamayaan ninka noocaasa marka la dilayay ku soo aaday ama naftaada raba ama xoolahaaga raba ama xariimkaagii ehelkaaga raba markaad iska celin kartood la dagaalami kartaay waa in aadan dilkiisa haddii wax dilka ka fudud aad isaga celin karto ha dilin waa inaad isaga celiso siba siday ka fududdahay hadday khiyaaraad badan kuu furan yihiin oo kala fudud khiyaarka fudud qaado ha markaba ha ka bilaabin khiyaarka ugu culus inaadad ku qasbanaato mooye haddaad ku qasbanaato oo ninkiiba hubaysan yahay oo inuu ku dilo doonayo dee khiyaaraad kale kuma furata ka sii waa nin adigu raba sooma ubuuna kuula baxay kaasi khiyaaraad kuma furan laakiin hadday jirto xaalada ay khiyaaraad ku furan yihiin oo dhibkiisana ka nabadgeli karto kana baaqsan karta dilkiisa haddaad heli karto taas qaada macnahaasi culimadaa u badan axaadiis laga loo deliishan karana waa jira waxaa ka mid a ah masalan xadiisu abi hurayra wuxuu yidhi nin baa nebiga u yimi sal lay aslam markaasuu wuxuu rasuulka ilaahayow ara'ayta in cudiya calaa maalii ka waran rasuul ilahi haddii xoolahayga lagu soo xadgudbo markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay wasalam faashhid illaah ilaahay ku abhiyo waxaad tidhaahdaa warniyahu ilaahay darti igu daa farahayga qad ah ilaahay dartii ah, ilaahay ku weydiista buui inuu ku daayo wuxuu yidhi fain abow calaya hadday diidaan hadday ilaahay dartiiba soo dhaafaan ka war oy agtooda ka socon wey markaasuu nabig uxu sal la sl anshid illaah mar labaad ilaahay dartii ku abi marniyo ilaahay dartii igu daa ku dhe ku celi wuxuu yidhi rasul hadday diidaan faanshid illah marka saddexaad ku celi marka saddexaadna hadday socon weydo diidaan nabigu wuxu uhi sal ly slam faqaatil markaa dagaalan war yaale nin ilaahay ugu daa aad tiriyood ilaahayba soo sooba jiiray buu socon waaye kaas la dagaalan bu wuxuu ku yidhi fain qatalta fain qutilta fa fi ljanna wain qatalta fa fi nnaar haddii lagu dilana jannadaad geli haddaad isaga dishana naartuu geli axmed inasai baa soo saaray asluhuna fii saxiixi muslim buu xadiid ku sugan yahay isagoo anshidilah anshida ayna la soconin muslim baa soo saaray waxaa u markhaati kacaya xadiidu mukhaariq sidoo kale marka waxaa loo deliishanayaa nebigu markiiba muusan dhihin kawkasi laakiin wuxuu yidhi khiyaaraad kale haddaad heli karta qaado sooma ilaahay ku abhi ilaahay ku weydii ku celi ku celi ku celi markuu socon weydo la dagaalan markaas xadiidka mukhaariq baa sidoo kale u markhaati kacayo nin baa nebigu yimi sal ly waslam markaasa wuxu uhi yaa rasuul allah alrajulu yatiinii fayuriidu maalii nin baa ii imaanaya markaasuu xoolahayga rabaa markaasuu nebigu wuxu uri sal ly slam dakirhu billaah alle xusuusi alle xusuusiyo war ilaahay ka baqle waani u caqli celi la aman fain lam yadkur buu yidhi waanadii iyo alle xusuusintiiba hadday socon weydana uu diidana markaasa wuxuu ihi fastaqi calayhi man xawlaka min almuslimiin marka waxaad la kaalmaysataa oo aad ugu yeerataa wixii muslimiin ah agagaarkaaga jooga war muslimiinow kaale ninkan iga qabta dheh ayib wuxuu yidhi fain lam yakun xawlii axadu min almuslimiin wax muslimiinaba haddayna agtayda jooginna oon ugu yeedho oon kaalmaystana markaasaa nebi wuxu uhi sal ly slm fastaqi calayhi assultaan madaxda iyo dowladda la kaasho markaa madaxda kaalmayso dowladda kaalmayso yani intaa waxaa laga cararaya dilkiisa inta laga fakan karo marka dowladii iyo wixii aad heli karto ugu yar wuxuu ihi fainaa sulطaanu canii haddiiba dowladii iga fog tahayna dowladii haddayna warkaygana maqlin qayladayna maqlin iga durugsan tahayna maxaan samaynaya nabigu wuxu uhi sal ly slam qaatil duuna maalika xata takuuna min shuhadaai alaakhirati aw tamnaca maalaka xoolahaaga difaac ilaa aad ka noqoto shuhadada aakharo ama xoolahaaga aada ceshato ficli markaa wey macna ila warku markaas jid kaloo dhawaaxima sooma khiyaar kaloo kuu furan ma jiro nasaa-i baa soo saaray bisanadin xasan sida sheekh albani fi lirwa uu ku leeyahay axaadiistaa marka waxaa laga qaadanayaa waxa ay fuqahadu yidhaahdaan addafcu bilashal falashal siba siday ugu fududdahay yaa la doonayaa inaad isaga celiso daalimka laakiin adoo khiyaar fudud heli karo isagiina ku badbaadi karo inaadan ka bilaabin khiyaarka culus taasay axaadiistaasi ayay daliil u tahay an imraan ibni xusaynin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaatala waxaa dagaalamay yacla bnu umayata rajulan nin buu la dagaalamay yacla bnu umaya ayaa nin la dagaalamay fii riwaaya addoon uu lahaabaa riwaayadka qaarkood ka dhigayaan cadda markaasuu qaniinay axaduhumaa midkood baa saaxibahu midkii kala qaniinay labadii nin ee dagaalamay oo isgacan dhaafay ayaa midkood kii kale qaniinay fantafaca markaasuu ka soo siibay oo ka soo dhufsaday yaddahu gacantiisii min famihi afkiis taqriiban riwaayada qaarkood waxay leeyihiin gacanta qaar waxay tilmaamayaan far buu ka qaniinay qaarna waxay leeyihiin dhudhunkuu ka qaniinay qaarka dhudhunkaana xoog badan riwaayadka dhudhunka tilmaamaya xoog badan marka dhudhunkuu ka qaniinay markuu ka qaniinay oo uu xanuunsadayna gacantiibuu kasoo dhufsado afkiisa kasoo saaray man fanazaca marka wuxuu soo siibay saniyatahu iligiisa foolka ah riwaayo kale waxay labadii fool baa soo baxay oo de ninkuu qaniinsanaa markuu gacantii soo dhuftay labadii fool baa soo raacay oo bannaanka kusoo dhacay fakhtasamaa markaasay doodeen ila nebiy nebiga xaggiisay u doodeen sal ly waslam oy u dacwoodeen oo ninkan wuxuu sheeganayaa foolashiisii foolkii foolashii ilkii iga dhacay nebi allow ha lii buu leey tanu dacwoonahay ninkii la qaniinsanaaba asagu garta ma haysta ninka isagaa macnaha gar loo haystaayo ilkihii baa laga rabaa inuu gudo faqaala markaasaa nebigu wuxuu uhi sal ly wasalam yacudu ayacudu maqaniini axadukum midkiin kamaa yacadu siduu wax u qaniinoo kaleeto ama yacaddu yacaddu ayacadu ma qaniinaya axadukum midkiin kamaa sida yacaddu uu wax u qaniinoo kaleeto alfaxlu neefka qoodha ah ratiga ratigu siduu wax u qaniinoo kaleeto miyuu midkiin wax u qaniini laa diyata wax mag a lahu isaga uma sugnaani buud wax xaq iyo mag ah uu leeyahay ma jiro buud min sida ratiga dadka mxuu ahay u rugahaya xool xagee buu ka heli waa faxliga waxaa la yidhahdaa asal ahaan geela labkac baa la yidhahda laakiin haddana waxaa loo isticmaalaa xayawaanaadka kale kuwooda labkacna waa loo isticmaalaa khaasatan midka qoodha ah ee loogu talagalo xoolaha inuu rimiyo ayaa faxliga la yidhahda ayb muttafaqun caleyhi bukhaariy muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna limuslim buu u sugnaaday jamaacadaa warisay ilaa abu daawuud mooye sidaata xadiid yacla bnu umaye yani lafdi kale wuxuu ahaa ayadacu yadahu fii fiika war ma waxaad rabtay inuu gacantiisa afkaaga u daayo taqdumuhaa kamaa yaqdumu alfaxlu ood ruugto sida ratigu waxu ruugo ma waxaad ka filaysay nin aad qaniintay oo xanuunsanaya inuu gacanta meesha u daayo ood adiguna iska ruugto miyaad ka sugaysay buu ku yidhi waxaasay ku dhici karaysa soo ruuxu inuu gacantiisii la cararo xanuunka ka cararo maa waa abiici war gacanta meesha u daa aniguna aan ku ruugo wati kale wuxuu aha uma tatii taltamisu lcaqla ma markaa kadib intaad sida ratigii wax u rugtay baad haddana intaad timaadad weliba mag doonaysaa miya laa caqla laka buu kuyii mag malihide xaqna malihide kactag baa lagu yidhi xadiikaasi waxaa loo deliishan jinaayada iyo ruuxa dhibka gaadhay hadduu ku gaadhay oo layska dafcinayo inuusan xaq yeelanayn gardaradiisii gardarradiisibaa laiska reebayay dhibkiisibaa laiska qabanayay isagaana horor ahaayoo daalim ahaa wixii isaga gaadhaayey xaq ma leh axaadiistii hore maxay faa'idaysay haddii la dilo inuusan xaq lahayn sooma kana wuxuu faa'iideeyey dil wax ka sokeeya haddii loo geystana xaq ma leh saas wey maana ayib oo dhiiggiisu waa dammaanana dhammaanana male sidaasayna jumhuurtu ku tageen lanna waxay leeyihin fii xukmi saail waay fii xukmi saail ruux soo weeraray oo kumagay oo kaleeto man waxaa la mida bay leeyihin ruux hub kuula baxay seef buu kuula baxay ama qori buu kuula baxay waadna u badinaysaa inuu ku dilayo intuusan ku dilin baad kaga soo qaadi kartaa lanna waa aalim hadduuba kuulaba baxaba hub kuula baxo aadna u badinayso inuusan ku badbaadinayn kaana gardareya intuusan kugu dhufanin baad ku dhuf dhiiggiisu waa hadur wax kasoo qaad male lanna waa saail aalima waay sidaasay leeyihi macana waa dafcu nafsi waay ijmac weeyaan masaa-isha noocaasoo kaleeta inta badan khilaaf kama jiro laakiin waxay shardi ka dhigayaan culimmada badankood marka oo dhiiggiisu hadur noqonayo ilkihiisi iyo wixii gaadhay aan waxba laga soo qaadaynin waa in dhibka uu kugu hayo sida ninkaa la qaninay oo kaleeto darar iyo xanuun waa inuu kugu hayo waana in sidoo kaleeto dhibkiisa sidaasi ka yar ay kuu suroobi kartay inaad kaga takhallusto ayib oo maala waxay leeyihin hadday u suuroobi kartay oo jumhuurtaa shuruudaa dhigay waxay leeyihin hadday kuu suuroobi karto ilkaha intaadan soo tuurin inaad daankoo kale intaad feer kaga dhufato afka markuu kala qaado aad gacanta kasoo siibato si ilkihiisa aada u badbaadiso adiga waa haddii uu ruuxa khiyaaraad kale u furan yihiin unbaa laga hadlayaaacidadu waxa weeye inta si fudud aad ruuxa dararkiisa isaga dafcin karto qaab adag lama qaato qaacidadu waa taa laakiin maxaa kuu furan oo khiyaar ah oo kale ay masaladu marka ku salaysmaysaayoo ay u khudaacaysaamaan qawaaciddaa iyada ana culimmadu waxay ka qaadanayaan waxaan u jeeda dawaabidda waxay ka qaadanayaan qawaacidda kale shareecada nusuusta kale nusuusta kale ka qaadanaya leanna ruuxan kadaata saan horeyba usoo sheegna waa uun dulmigiisa iyo dhibkiisa in la reebo un waay maaha in dhiiggiisa la banaysto xoolihiisa la banaysto ma aha laakiin dulmigiisa iyo dhibkiisa in la reebo waay dhibkiisa muxuu ku reebtoomi karaa addaruuratu tuqadaru biqadariha qiyaasta marka ay daruuradu tahay ee laguu baneeyey ha ka badinin haddii dhibkiisu aad isaga dafcin karto inaad lugta ka jabiso nafta ha ka qaadin saas man hadday ku suuroobi karto inaad xabad aad lugta kaga dhufatay shirkiisa inaad intaa isaga dafciso madaxa kaga dhufan lugta kaga dhufo ha dhaco isaga tag markaa haddaad heli karto waay haddaadse in aad madaxa kaga dhufato mooy aadan si kale kaga badbaadi karin waa lagu ogolaya markaa madaxa kaga dhufo waa aalim khiyaar kalena kuma fura laakiin inta khiyaaraad kaleeto oo ka hooseeya kuu furan yihiin khiyaarkaa culus ha qaadanin ee nafta qaadaya wixii kale ka hooseeya raadi sidaas wey macnaha ayib an abi hurarata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala abulqaasim abulqaasim wuxuu yidhi waa nebiga sal ly slam low anna imra'an haddii ruux iطalaca uu daalacdo calayka korkaaga uu ku soo daalacdoo gurigaaga soo fiiriyo bikayri idnin idan la-aan adoon u fasixin oo u idmin hadduu ruux gurigaaga soo fiiriyo ama dariishadda isha la soo galo ama albaabku meeshuu ka duleelaba isha la soo aadoo gurigaaga gudihiisa soo fiirsado soo daalacdo oo fa xadaftahu aada markaa ku ganto bixasaatin dhagax yar quruur intaad qaadato marka aad ku halgaado oo fafaqa'ta aad riddo caynahu ishiisa aad riddo lam yakun ma ahaanin calayka korkaaga junaaxin wax dembi ah cidhiiri iyo dembi midina kusoo gaari maayo wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa oo liaxmada axmed u sugnaaday wanasaa-iy iyo nasaa-i wa saxaxahu waxaana saxiiye ibni xibaan baa saxiixiye lafdigaasi wuxuu siyaadiyey falaa diyata wax mag ah lahu isaga uma sugnaanin walaa qisaasa qisaasna uma sugnaanin ruuxa gurigaaga gudihiisa isha usoo laliyey oo wixii sir ee guriga kuugu taali doonaya inuu daalacdo kaa isaga haddaad isha ka rito dambina kaa soo gaari maayo ilaahay agtiisa isaguna mag ma leh luguna laguna qisaasi maayo isha lagaa ridi maayo lanna waa aalim waa aalim weeyo guryaha sidoodaba inay asturnaadaan baa loogu talagalayo inamaa jucila alisti'daanu min ajli nadar waay waa kii suuratu nuur aadaabta guryaha marka la tago aadaabta muxuu ahay guryaha marka la gelayo guri la degan yahay oo dad kale degan yihiin waa ka lagaga hadlay ilaa aad idoo weydiisataan ha gelina baa layidhi ilaa laydiin idmo tafaasiil fara badan baa laga sii bixiya xadiidka nabiguna sal ly aslam way sii sharaxday oo hadda waxaa la doonayaa inaad guriga markaad idan dalbayso xataa aadan iridiisa isku aadinina dhinac uga istaagto sayna ishaadu guriga gudihiisa ugu dhicin ishu guriga gudihiisa waxay ku dhici kartaa un markii lagu idmo oo soo gal ugu yidhaah inta ka horaysa maya haddii intaad duumaalaysato ama dariishada aad isha kasoo rido ama aad albaabka kasoo riddo adoon laguu idmin oo isha lagaa rido ishaadii adaa garanaya meesha ka raadsan lahay wabilahi towfiiq warkaagu waa aalim waxaa tahay la abaalmariyey baa tahay lafdigiisu waxa weye lafdigan axmed iyo nasaa-i lafdigan ay warinayaan man iطalaca ilaa daari qowmin bigayri idnihim ruux gurigoodiiyo daartooda may dad gurigoodiiyo daartooda ruuxii daalacda bikayri idnihim iyagoon u ilmin oo fafaqa uu caynahu ishiisa ay ridaan falaa diyata walaa qisaasa magna male qisaasna male sheekh albaani wuxuu leeyahay isnaaduhu saxiixun calaa sharti muslim waa lafdigan dambe qisaastana meesha ka saaraya diyada iyo magtana meesha ka saaraya ama kan hore oo lam yakun calayka junaxun isaga waa buhaari muslim baa soo saaray xadiisku macnaha uu kutusayo waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo keyrkii leanna waxay yidhaahdeen waa min baabi dafci saa'il ruuxa horarkee kusoo soo weeraray ee kaa gardaran iska reebidiisa waa kan soo taqriirinay wixii isaga ku gaadha inaan waxba laga soo qaaday afalinaftiyo kale wey marka saailka guriga gudihiisa inuu daalacdo usoo soo isagoo loo idmin waa gar daran yahay waana daalim sidaas daraaddeed wixii soo gaadho walow ishiisoo la ridana ha noqotee waxba laga soo qaadi maayo fuqahada qaarkood xadiidkan waxay geliyeen isha marka la ridayo tafaasiil fara badan iyo dawaabid fara badan bay u dhigeen oo inteeda badan wax adilo cadcad aan lahayn fuqahada qaarkoodna xadiiska wayba khilaafeenoo waxay yidhahdeen ruuxa isha lagama ridi karo waxaa loogu cudurdaarayaa ama nafkaan gaadhin ama si kaleetay u qaateen waalxaqu maca man kaana alxadiisu macahu ciddii xadiisku la jirankiisa yahay unbaa xaqu la jirankiisa yahay wadaadkii kale ijtihaade ee meel kale ay la martahay ijtihaadkiisa ajar allah ka siiyo laakiin yani alxaqu axaqu an yutabac soma aayadda qur-aanka iyo xadiiskii wixii nusuusta ku sugan ayaa la raaci wy man an ilbaraa bni caazibin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qada-u xukumay rasuululahi wuxuu xukumay sal lay wasalam ana xifda alxawaa'iqi beeraha xifdintooda binnahaari maalintii la xifdiyo calaa ahliha dadka beeraha iskale korkoodu ahaada xifdigaas beeraha xifdigoodii ilaalintoodu maalinkii wuxuu xilkaasi saaran yahay dadkii beeraha lahaa wa anna xifda almaashiyati xoolaha xifdigooda billeyli habeenkii la xifdiyana calaa ahliha dadka xoolaha le korkooday ahaatay wa anna calaa ahli lmaashiyati waxaa kaloo nebigu u xukumay dadka xoolaha iskale korkooda waxaa ahaaday maa asaabad wixii ay asiibto maashiyatuhum xoolahoodu billeyli habeenkii waxay asiibaan wixii habeenkii dhib ay la yimaadaan xooluhu dadkii xoolaha lahaabaa bixinaya wariye axmedu axmed bawri walarbacatu ila tirmidiyu tirmidi mooye wasaxaxa waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana wa fii isnaadihina ikhtilaafun baa ku sugan ikhtilaaf badan baa sanadka xadiidka ku jira sida xaafidka u sheegay laakiin waxaa saxiixiyey alimaamu shaaficiy sida bayhaqi uu ka soo guurinayo fii khilaafiyaatihi ibnu mulaqin fi lbadri buu isaguna ku saxiixiyey xaakim wuxuu yihi saxiixulislaam ibnu xajar fi fatxi ilbaari iyo isaabada labadaba wuxuu ku leeyay waa xadiis sugan buu yihi sheekh albaanina wuu saxiixiyey fi saxiixi abi daawuud xadiiku marka xadii sugan xadiikani waa xadii sugan waxaa cileeyey culimada qaarkoodoo sida ibnu turkumani oo kaleeto fi ljawhar ayuu ku cileeyo wuxuu xadiisku ibdiraab buu ku cilaysan yahay ikhtilaafkaasi ibdiraab buu keenaya waxaa lagu jawaabiyey duruqda xadiidku masilno way kale xoog badan tahay hadday duruqda ikhtilaafku kale xoog badan tahana ibdiraabku dhib ma keeno xadiiku almuhim waa xadiis saxiix ayib muxuu faa wuxuu faa-ideeyey xooluhu waxay dhib geystaan habeenkii dadkii xoolaha lahaabaa lagu leeyahay wixii maalintii ay dhib geystaanna dadkii inay hantidooda ilaashadaan la rabay iyo beeraha ayay ka hallowday mooyaane xoolihii iyo dadkoodi waxba loo raacan maayo macnaheedu waxa weeye habeenkii waxaa caado oo curfi ah in xoolaha la xareeyo soma oo dadka xoolaha leh inay xoolaha ilaaliyaan beerihiina waa laga soo hoydaa soma beerihii marka habeenkii waa iska dayacanyihi leanna xoolihii baa la xareeyey wixii marka habeenkii hallaado xoolo halleeyaan macnaheeda dadkii la rabay xoolaha inay ilaaliyaan baa dayacay soma mar hadday dayaceenna wixii habeenkii xooluhu ay halleeyaan dadkii xoolaha laha baa lagu leeyay maalintiina xoolaha foofa dadka beerahalana beerahooda ilaashadaan haddii beertaada maalintii xooluhu halleeyaan adaa dayacay sooma adaa dayacay wabittaali ninna u raacan maysid waay leanna in xoolaha la foofiyo maalintii waa la yaqaanaa xoolaha laftooda waa la ilaaliyaa laakiin marar fara badan ama ruuxii bay ka fakanayaan ama lalama joogo ama sidoobaa lagu foofiyaa marka beertaada maalintii ilaasho cabdilashawedi soma wixii kaa gaadha aday ku jirtaa habeenkii soomaa ninka xoolaha xoolaha ilaali xadiikaasi wuxuu tafsiiliyey sida uu leeyahay alimaam ashaafici iyo keyrkii wuxuu tafsiiliyey oo faahfaahiyey xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra oo nebigu yiri sal lay waslam alcajmaau jurxuha jubaar ajmaaga waa xoolaha iyo wixii la mida bini aadamka ahayn xooluhu wixii dhib ay geystaan waa hadowa wax ka soo qaad male asalku waa saas xooluhu waxay geystaan oo dhib ah haddii markaa aan lala soconin oo cid ayna wadinoo ama cid aynan eryaynin ama cid ayna kicinin oo aynan yacni waxa weeyaan sidooda waxay u geystaan ninna loo raacan maayo maalan geelii dad buu haraajiyey lodii dad bay maala waxa wey geeska ku dhufatay arigii dhib buu geystay cajmaa jubaar waxba ka soo qaad male warniyo arigaagii ama geelaagii baa wax bi'iye kaalay bixi la dhihi maayo alcajmaau jumaar waxba lagama soo qaado saasmanaaalkuwaasaxadiidkani marka wuxuu faahfaahiyey ijmaalka xadiidkaa ku jirau tafsiiriyo goormo weyo goorta xoolaha waxay geystaan waxba laga soo qaadaynin waa haddii ay maalinnimo wax geystaan xilligay foofayaanoo bannaanka aadayaan waxay geystaan waxba laga soo qaadi maayo amaa xilliga ay xaraysan yihiin oo dadkii xoolaha lahaa inay ilaaliyaan la rabay oo xerada ku celiyaanoo xidhaan xilligaa hadday wax geystaan waa lagu yeelan xadiidkani waa faahfaahiyey kaa horena waa mujmal macnahaasuuna isku waafajiyey alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah midna waa mujmal midna waa mufasil ama mufasir waa isfasirayaan man saas weya waxaa la mid a waxyaalaha aan caqliga lahayn aan garashada lahayn oo dhan wax loo raacda ma jiro allahuma inuu bini aadam yahay mooye ibni aadamka hadduu caruur yahay ama dadka aan caqliga lahayn uu yahay dadka waalwaalan ama caruuraan waxba dhibka ay geystaan ayaga weligoodaa lagu leeya ruux mas-uulka abaa ah bixinaya amaa birta iyo xoolaha iyo manoolaha iyo waxyaalahaasi dhibkay geystaan ninna looma raacday haddii markaasi nin ruux waday ruuxaasa loo raacday maalan eh, baabuurka oo kale hadda maalan baabuurta iyo eh, diyaaradaha iyo eh, muxuu ahaaye tareenada iyo wixii ay dhib geystaan ma tareenkii baabuurkaa loo raacana mise darawalkaa loo raacana ya darawalkaa loo raacana darawalkaa loo raacana leanna dirtani dirtani haddii layska daayo nina kuma dhacdeen sooma meeshaasay tahallay mas-uuliyadna ma qaado birtani laakiin ruuxa mas-uulka ah waa kee waa ruuxa wada sooma waa meesha ay ku kala tagsan tahay shareecada islaamka iyo andimada gaaladu andimada gaalada waxaa lagu leeya baabuurkiibaa loo raacanaya iyo ninkiisii hor birtan ninkii lahaayey meel buu ka ogaa nin mas-uuluu u dhiibey ninkii mas-uulkahaayee birtan mas-uulka ka ahaa baa la dabageli wixii u haleeyana isaga haleeyey hadduu cid ku dhufto hadduu gediyo hadduu dad baabi'iyo hadduu muxuu ahay wuxuu geysta isagaa iskale amaa birtani meel loo raacan ma jiro alcajbaau jibaar taas wacan mucaadi bni jabalin radi allahu canhu fii rajulin nin dhexdii mucaad wuxuu warinayaa fii rajulin nin dhexdii oo aslama nin arrinkii wey ninkaasoo aslama islaamay uma kadibna tahawada yahuudoobay ninkaasi arrinkiisa ayaa mucaadi wuxuu yidhi laa ajlisu fadhiisan maayo xataa yuqtala ilaa la dilo qadaa qadaa'ullaahi ilaahay xukumkiisii weeye wa rasuulihi iyo rasuulka alle xukumkiisii waay allah iyo rasuulkiisa xukunkiisa xukunkoodii waay faumira markaasaa la amray bihi ninkii faqutila markaasaa la dilay muttafaqun calayhi bukhaari muslim waa soo saaray xadiikaasi wuxuu ahaa nebigu sal ly asalam yeman markii la furtay wuxuu u diray abu muusa ashcari abu muusa alashcari buu uga dhigay eh, muxuu ahaayey eh, ama guddoomiye uga dhigay eh, oo gobolkaas uu mas-uuliyaddiisa u diray oo gacanta ku hay qayb ka mida yeman ayuu mucaadna u diray mucaad iyo marka abu muusa waa layska daba diray oo yeman baa loo wada diray laakiin laba aag oo kala gedisan baa loo kala diray abuu muusa horreeyey mucaad baa ka daba tegey mucaad markuu abuu muuse u tegey wuxuu u tegey nin u xidhan war ninkani muxuu ahaa ninkani waa nin yahuudioo intuu islaamay islaamnimadii ka noqday oo yahuudinimadii dib ugu noqday intaas baanu leenahay islaam oo waa kari laana war diinta kusoo noqo markaasuu mucaadi wuxuu yidhi maba soo degahayaba gogol baa loo dhigay oo barkin baa loo dhigayo waa la soo dhaweeye soo fadhiistaa la yidhi mana soo degayo mana fadhiisanayo ilaa la dila buu markii baa la qabtoo la dilay wuxuu yidhi sidaasi waa xukumka alle iyo xukumka rasuulkiisa waay nin ilaahay intuu islaamnimo iyo tawxiid ugu nicmeeyey nicmadii ku kufriyey oo gaalnimo ka doorbiday xal aan dil ahayn ma leh sidaasi waa xukumka alle xukumka rasuulka ayuu yidhi xadiisku marka sidaas wa fii riwaayatin waxay ahayd oo libi abi daawuudda u sugnaaday riwaayo kaloo abu daawuud u warinaya waxay ahayd wa kaana wuxuu ahaa ninkaasi qad istutiiba mid towbad la weydiiyey qabla daalika markaa ka hor intaan la dilin baa ka hor waxaa laga codsaday inuu ka soo noqdo gaalnimadiio diinta dib ugu soo noqdo ah, istitaaba waa towbad weydiin waay towbad baa laga codsaday iyo la weydiiyey waa saxiixi wey xadiidkaas saxiix wey in towbad la weydiiyey waa saxiix oo matala abuu muusa alashcari xadiidkiisa weeyaanoo waxaa loo keenay nin baa loo keenay islaamnimada ka baxay fadacaahu cishriina leylatan aw qariiban minha labaatan habeyn buu diinta ugu yeedhahay ama ka badan markiiba inta lasoo qabtay qoorta looma cadaynin laakiin labaatan habeen buu xidhnaayo intaa uun diinta loo bandhigahay war niyow ka noq war islaamnimada ku soo noq war gaalnimada ka soo noq intaasaa lagu celceliya mucaad baa markaa yimid mucaad markuu yimid oo loo sheegay ninkan arrinkiisa isaga laftiisu riwaayadka qaarkood say tilmaamayaan fadacaahu faabaa mucaad naftiisaa u yeeday oo diinta islaamnimada u bandhigay markaasuu diiday fauriba cunuqahu aw fadaraba cunuqahu markaasaa qoorta laga jaray in marka towbad la weydiiyey intaan la dilin oo labaatan beri iyo ka badan towbad la weydiinayo inuu diinta kusoo noqdo ziyaadadaasi abu daawuud baa wariyey wayna sugan tahay ah. wuxuu leey shekh albani saxiixulislaam buu leey xaafid ibn xajarna fi lfatxi wuxuu leeyahay riwaayo kaleeto ama lafdi kaleeto mascuudin la uu warinayo oo wuxuu yidhi falam yanzil xataa daraba cunuqahu wamassa taabahu mucaad ibnu jabal markuu yimid muusan soo degin towbadna ma weydiinin ee ha la dila unbuu yidhi waana la dilay wax towbadna ma weydiinin lafdigaa markuu keenay xaafidku wuxuu yidhi lafdigaasi wuxuu caadhidayaa ama ka hor imaanayaa lafdiga sheegaya mucaad inuu towbad weydiiyey isaguna lafdigaasaana xoog badanoo inuu mucaad isaguna towbad weydiiyey baa ka xoog badan lafdiga odhanaya towbad muusan weydiinin marka horeyna abuu muusa alashcarina wuu ku daalayoo muddadaasu u bandhigay mucaadna markuu yimidna waa u bandhigay markii la kari waayena waa la dilay taasuu xoojinaya xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah saasale riwaayadku wuxuu leeyahy qaarna waa mutlaqa oo maba ina sheegin towbad ma la weydiiye mise lama weydiinin qaarna waxay leeyihin wuu weydiiyey qaarna waxay leeyihin ma weydiinin kuwale wuu weydiiyey baa sax kuwa ka aamusayna kama hor imaanayaan sidaasuu leeyahay xaafid ibn xajar caleyh raxmatullah ayib وcan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxu yihi qaala rasuulu sal ly aslam rasuulku wuxuu yidhi man badla ruuxii badela diinahu diintiisa ruuxii badela faqtuluuhu dila diinahudaasi waa islaamnimada ruuxii diintii islaamnimada intuu badelo tu kale ku bedesha dila xadiidka dhamaystirkiisu wax weeyaan cikrima waa warinaya wuxuu leeyahay caligaa waxaa loo keenay bizanaadiqatin fa axraqahum dad diinta ka baxayoo diinlaawayaal ah baa cali loo keenay dad waxay ahaayeen rumaysnaa inuu cali uu yahay ilaah caliyow ilaah nagu waaba adigay ku dhaheen zanaadiqo diinlaawayaalay ahaayeen cali markii loo keeno dab buu shiday markaasuu dabkii ku guray ayagii ayagiioo dhan ba wuuba gubayba ibn cabaas baa warkii loo sheego waxaa la yidhi cali dad noocaasuu gubay markaasaa ibn cabaas wuxuu yidhi low kuntu ana lam uxriqhum aw lam axriqhum haddaan aniga ahaan lahaa ma gubeen buu buuri maxaa yeele nebigu wuxu yhi sal lay asalam laa tucadibuu bicadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa waxa ku cadaabina yani dabka wax laguma ciqaabo sidiisaba xataa noolaha kale noolaha kale xataa shareecadu in la dilo ay qabto dab in lagu dilo waa xaaraan ibni aadan iska badbaayo maxaa yeelay naarta iyo dabka allah khaas la-a ah inuu wax ku ciqaabo addoommadiisa umuusan fasaxin inay wax ku ciqaabaan marka ibni cabaas wuxuu yidhi anigu dab kuma gubeene oo taa nebigaa diidaye wala qataltuhum waansan layn lahaa buuri liqowli rasuuli lah sal lay sl maxaa yele nebigu wuxuu yidhi man badala diinahu faqtuluuhu ninkii diintiisa badala dila oo diinta ka baxay taasaanuu xuskan lahaa marka waan layn lahabu laakiin ma gubeen xadiisku marka sababtaasuu leeyahay alxaafid ibnu xajar wuxuu tilmaam sheegayaa oo fatxulbaariga ku keenay xadiidkan qiso kutusaysoo ka faahfaahsan oo uu sanadkeedu xasan inuu tilmaamayo oo sheegaya cali bni abi aalib intuusan laynin dadka iyaga ah inuu dhowr goor u bandhigay inay ka soo noqdaan diin la-aanta gaalnimada inay ka soo noqdaan inuu dhowr goor buu u bandhigay oy diideen qisadaasi waxa way xaafid bn xajar fatxulbaariguu ku keenay waxayna leedahay cali bn abi aalib baa waxaa lagu yidhi ina huna qawman cala baabi almasjidi yazcumuuna anaka anaka rabhum caliyow iridda masaajidka waxaa jooga dad sheeganaya inaad rabbigooda tahay adigu inaad rabbi u tahay wuu yeedhay marka markaasuu wuxuu ku yidhi weylakum maa taquuluun war balaaya idinku dhacdaye maxaad leedihiin maxayse wax laidinka sheegaya markaasa waxay yidhaheen anta rabbunaa wa khaaliqunaa wa raasiqunaa bay dhaheen adigaa rabbiganna ah adaa kiina abuuray ah adaa arsaaqdana na siiya bay dhehen ilaah kaloo naqaana ma jira adaa ilah noo abay dhehen cajab markaasaa wuxuu yidhi weylakum inamaa ana cabdun mislakum aakulu acaama kama ta'kuluun wa ashrabu kama tashrabuun war balaayaydin ku dhacdaye addoon idinkoo kala ahay sidaad cuntada u cuntaan baan u cunaa saad u cabtaan baan u cabaa waan baahnahay wa soma waan baahnahay ma ruux baahan ma cid baahan baa ilaah noqon karta saas daradeed qur-aanka waa markii ree bani israaiil laga warramaya nebi ciise ilaah ma aha waa ka rabbi tilmaamay tabaaraka wa tacaala kaanaa ya'kulaani acaam isagii hooyadiiba cuntaday cunaan baa laga cuntaday cunaan maxaa laga wadaa waa baahan yihin soomaa cunto kama maarmaan war waxaan cunto ka maarminoo hadduu cunto waayo dhimani miyaa ilaah noqon karaa mayo war saad wax u cuntaan baan u cabcunaa oo saad wax cabtaan baan u cabbaa oo addoon idinkoo kalaana maxay tahay waxaad leedihiin markaasa waxay yidhahdeen uu sii waday weli wuxuu idhi in aطactu allaha asaabanii in shaaa wain casaytuhu khashiitu an yucadibanii ah, idinkoo kalena haddii aan ilaahay aeecana wuu abaal marin hadduu rabo haddaan caasiyana waxaan ka baqayaa inuu i cadaabo fattaquu llaha warjicuu war ilaahay ka baqo soo noqda ilaahay ka baqo gaalnimada ka soo noqda fa abow waa diideen may badheen kama tanaasulayn inaad rabbi noo tahay adugu ama wax ama wax cad ama waxaad doonto how rabbiganaa tahay dhe meelna mari maydo berri oo kale markay tahay iga kaxeeyey buuri marka warkii markuu ku akriya bal waxoogaa inay soo waansadaan soo qancaano way ka tageen marka kaxeeyagu berri oo kalea la soo celiyey marka markii berri oo kale la keenay fa qumbur qumbur nin la dhihi jirayoo cali adeegihiisa ahaan jiray baa cali u yimid marka markaasuu wuxuu yidhi qad wallaahi rajacuu yaquuluuna dalika alkalaam buuri cali ow ayagoo sidii u hadlahaya bay soo noqdeenoo waa kuwa kugu soo socda buuri wax iska bedele xalay ma jiro anta rabbunaa wa khaaliqunaa wa raasiqunaa bay weli taagan yihiin bu waana kuu soo socdaan caligu ayib markaasaa wuxuu yidhi adkhilhum soo gelihum ii keen waa soo geliye marka sidii oo kaleu ku yidhi war maxaad leedihi rabbiganaa tahay raasiqanagii baa tahay khaaliq war ka jooga war anigu addoon idinkoo kalaadahay sidii oo kala dhex martay haddana wuu celiyo baliga celiyo balinu warku anfaco waa la celiyey haddana maalinkii saddexaad baa la soo celiyey mise meeshii bay taagan yihin markaasuu wuxuu ku yidhi lain qultum dalika laaqtulannakum biakhbasi qitlatin haddaad arrintaa dayn weydaan oo ka tanaasuli weydaan qaab laysu dilo qaabka ugu xun baan idiin dili doonaa idiin layn doonaa qaabka ugu xuna dad loo dilo fa abow ilaa dalik waa diideen nalaabay dhehen saan lagu dilin saasaan rumaysanna cali abi aalib radi allahu canhu marka wuxuu amray in godod waaweyn laga qodo inta u dhaxaysa gurigiisa madaxtooyada ee uu dowladda ka maamulo iyo masaajidka inta u dhaxaysa godod waaweyn ha laga qodo bu xaabana ha lagu rido dab xoog badanna ha lagu shido bu sidii baa la yeelay markii dabkii la diyaariyey godadkiina la qoday wixiina isku habaysan yihiin ayaa markaa intuu yid wuxuu ihi inii aarixukum fiiha aw turjicu war niman yahu dabkaasaad arkaysaan baan idinku guri doonaa ama soo noqda imse goor baa la maraya war dabkaasaan idinku gurahayaaye haddii kale ka soo noqda fa abow an yarjicuu waa diideen kama noqonaynine faqatafa bihim fiiha xataa ida xtaraquu markaasuu dabkii ku guray waa ku daadiyey iyaguna waaba ku daatayba damba kama leh oo de ilaahoodibaaba cadaabahaya xagee ka aadaya ah. meelay ka maraamar ibni aadamka balfiir aduu qanaaca adagiis si walba la yeeliyo laga jari waa cali baa ilaah noo ah dabbay ka doortameen ay ku dhacaan way gurteen marka cali bin abi aalib markaasu wuxuu tiriyey beyt shicira oo wuxuu yidhi innii idaa ra'aytu amran munkara awqadtu naarii wadacawtu qumburaa markaan arkay arrin aan loo dulqaadan karin dabkaygii baan shifayo qumburna waan u yeedhay buui qumburow ka shaqee baan ihi qubur marka xadiidkaasi tafaasiishaa bixinaya ibni xajar wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan fatxulbaariga sidaasuu ku leeyahy wuxuu faa'ideynaya marka wuxuu faa'iideynayaa cali bn abi aalib dadkaasi gaalnimo meeshii ugu dambaysay ka gaadhay oo xataa wuxuu kale iska dhaafay tawxiidkii rububiyada xataa uluhiyada ma kii rububiyada xataa inkirsan yihi haddana maca daalika intuusan laynin muxuu u bandhigaya inay towbad keenaan sooma war islaam kusoo noqda war towbad keena wahaakada sidaasuu faaideyna marka ziyaadadaasa marka la socoto axaadiistani laba macnoba way inoo faa'ideyn macnaha koowaad waxa weeyaan ruuxii diintiisa bedela in la dili waa maxalu ijmac waa laisku waafaqsanya culamada islamku laysuma degan min xaysu ljumla laakiin doodii waxay ka jirtaa ruuxa diintiisii ka baxay oo islaamnimada ka noqday hadduu yahay haweeney hadday tahay hadduu nin yahay oo lab yahay waa laisku waafaqsanya amaa hadday dumar tahay abuu xaniifa ka doodayo wuxuu leeyahay haweenku hadday ridoobaan lama dilo wuxuu cuskanayaa axaadiis daciif iyo aahaar daciifa ah iyo xadiidkii ku saabsanaa muslimiintu markay gaalada la dagaalamayaan dumarka ayaan la dilin war waxaa la yidhi taasi waa dagaal oo markii dagaal lagu jiro islaamku ma dilo dumarka ma laayo laakiin tani wax weye waa masalo kaloo ruux ridoobo islaamka ka noqday baa laga hadlaya sidaasaana sawaabuhu xadiidka cumuumkiisa rag iyo dumarba waa gelayaan taasi waa masalo meeshaas masalada labaadee xadiisku inoo faaide xadiisku inoo faaideye wax waaye ruuxa gaaloobay intaan la dilin waa in loo bandhigo inuu ka soo noqdo khaladkii oo uu islaamka dib uga soo noqdo macnahana waxaa qaba jumhuur ulculamaa badanka culimmadu waxay qabaan intaan la dilin in towbad la weydiiyo ee markaba qoorta laga jaray sidaas man khilaafiye weyaanoo daahiriyadaa khilaafsan culimada qaarkood waxay leeyiin bukhaari saniiciisa fii saxiixi lbukhaarina waa laga fahmayaa istitaabada in toobad la weydiiyo inuusan agtiisa ka ahayn laazim ka ahayn aahiriyaduna saasay qabaan laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan in ay tahay in marka hore towbad la weydiiyo soo noqon la yidhaahdo intaan la dilin man anhu radi allahu canhu leannu islaamku ma aha mxuu ahay macnaheedu ma aha inta ruuxan islaamnimada loo soo jeedi karo la islaamin karo islaamku wuxuu ka doorbidahayaa taas dilkiisa intuu gaalnimo ku dhiman lahaa waxaa laga doorbidayaa haddayba suuroobi karto in islaamka loo soo jiido saas daraaddeed baa xataa gaalada xarbiyiinta ee dagaalka lagula jiro in aan dagaalka lagu qaadin ilaa loo bandhigo islaamka loo bandhigo allahuma in horayba dacwadu ay u gaadhay mooye haddayna dacwadu gaadh marka hore waa in islaamka loo bandhigo xadiiska cali bin abi aalib saddex arrimood u bandhig baa layidhi kay kaa yeelaan na qaado tawxiidkiiyo islaamnimada u bandhig marka hore hadday kaa diidaan waxaad u bandhigtaa in jizye laga qaado xoolo laga qaadi sidaana ay muxuu ahaay ku nabadgelayaan hadday kaa diidaan ilaahay tala saaroo la dagaalan marka asalku waxa weeye dadka inta la heli karo inay islaamka soo galaan kii ka baxay inta la heli karo inuu soo noqon karo jaaniskeeda waa in la bixiyo lanna islaamku sidiisaba kuma haliilo kuma haliilo yacni in wax la diloo dhiig la daadiyo maqsad awalia uma aha maqsad awali uma aha maqsadkaasi wuxuu imaanayaa markii ay suuroobi weydo dadkan in gaalkii diinta ka noqdayna islaamkii diin ugu soo noqon laga kari waayo kii gaalka ahaana laga kari waayo ama dacwada qaado ama jizye bixi sidaanhu radi allahu canhu waa mucaad ibni jabal canhu mucaad waxaa laga wari maya mucaad ma ibn cabaas wacan ibni cabaas waxaa laga wariy radi allahu tacala canhu ana acmaa nin indhala ayaa kaanat ah, waxa ahayd lahu isaga ummu waladin ah, ummu walad waa adoon u ilma dhashay waladkaasa waa soo marna lumalaynaya walad buu lahaan jiray oo tashtumu cayda annabiya nebiga cayda sal lay wasalam oo wataqacu dhacda fiihi nebiga ku dhacdo wax ka sheeg haweeney macnaha waxa weye addoon u ahaydoo haddana u ilmulasho oo xaasaysanhay oo xaaskiisa ah ayuu qabay oo marka nebiga wax ka sheegto cayda aflagaadaysa fayanhaaha markaasuu ka reebi jiray waa nebiga cayddiisa daa oo falaa tantahi ma reebtoomayso yani si kasta hadduu ula hadlay waa ka kari waaya inuu nebiga cayday wax ka sheegto buu ka kari waaya waana xaaskiisii ilmay u haysaa falamaa kaana markuu ahaaday daata leylatin habeen mid habeenu saaxiiba habeen habeenada ka mid a ayuu akhada wuxuu qaatay almicwala ah, micwalkiibuu qaatay micwalku waa faasoo kale ayuu qaatay fajacalahu markaasuu wuxuu yeelay fii batnihaa caloosheeduu yeelay ayadoo hurda intuu caloosha ka saaray wasaka markaasuu cuskaday calayha korkeediibuu buu cuskaday faqatalaha markaasuu dilay halkaa calooshaa intuu ka saaray buu isaguna isagii oo dhan xooggiisiina cuskaday markaasay gudaha u gashay wuu dilay marka sidaasay nafti kaga dhacday fabalaqa dalika markaas arrinka balaqa wuxuu gaadhay daalika arrinkaasi annabiya nebiguu gaadhay sal alay wasalam oo nin baa xaaskiisii xalay dilay baa le oo kow ka siiyey rasuul ilahi faqaala nebigu wuxu uri sal lay waslam alaa hoy ishhaduu markhaati ka noqda faina damaha dhiiggeedu hadarun ama hadrun waxba kama jireen dhiiggeedu wax kasoo qaad ma lehe ogaada buu nebigu uri sal lay slam rawa abu daawuud baa wariyey wa ruwaatuhu xadiidka ruwaadiisuna hiqaatun waa rag lagu kalsoon yahay sheekh albaani baa saxiixiyey kama fi saxiixi sunan abi daawuud iyo nasaa-i ibn cabdilhaadi sidoo kale iyo ibnulqayim ibnu taymiya iyo eyrkood xadiku wa xadii saxiix xadiidka dhammaystirkiisuna wuxuu ahaa cikrima baa wuxuu leeyahay ibni cabaas baa noo warramay wuxuuna noo sheegay nin indhala oo haweenay addoon u ahaan jirtay u ilmo dhashay ayaa waxay ahayd mid nebiga caydo wax ka sheeg wuu ka reebi jiray meena reebtoobi jiray si walba yeelow ka celi waayo habeen habeenada ka mid ah ayay marka bilowday inay nebiga wax ka sheegto caydo markaasuu intuu qaatay miqwalkii ayuu caloosha ka saaray oo ku taagsaday oo cuskaday wuu dilay wax alle wixii meesha joogay caruurtii o dhan bay marka dhiiggii ila markay dhimatay dhiiggii baa gurigii intuu qabsaday buu ilmihii wax walba dhiig baa dhulkiiba qabsaday markuu waagu baryey baa qisadii nabiga soo gaadhay sal lay slam markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam anshud allaha rajula facala maa facal lii calayhi xaqun ilaa qaama buu nabigu sal lay slam allah waxaan ku weydiinayaa buui oon alla dartii ku weydiisanaya nin waxaa sameeyey xalay wixii dhacay oon xaq ku leeyahay inuu istaago ninkii xalay waxaa sameeyey xaqna aan ku leeyahay ilaahay baan ku weydiisana ha istaaga buui faqaama alacmaa ninkii indhahalaa baa istaagay marka yatakhafa annaasa wahuwa yatazalzal hadduu soo istaagayna dadkii buu ka soo tiltallaabsaday asagoo weliba ruuxanahayoo gergariinahaya ayib xataa qacada bayna yaday nabiy sal lay slam ilaa uu nabiga hortiisa soo fadhiisto markaasa wuxu uhi ya rasuul allah ana saaxibuhaa haweeneydaa la sheegaya xale la dilay aniga weye saaxiibkeed anaa ninkeedii kaanat tashtumuka wa taqacu fiika faanhaaha falaa tantahi waasjuruha falaa tanzajir rasuulku ilaahay aday ku caayi jirtay waxbay kaa sheegi jirtay way ku aflagaadayn jirtay si walba haddaan uga reebayna waan ka kari waaya waliya minhaa ibnaani mila lu'atayni laba wiil bay ii dhashayo sida luulka oo kale ah laba wiilo aad u quruxsan oo qaali ah bay ii dhashay ayb wa kaanat bii rafiiqatan haweenay aad iigu dhimrisa oo nugul oo qaali ah oo aad iigu naxariisatana way ahayd buuli caruur qaaliyana way ii dhashay anigana way ii roonayda waa ii ficnayd waay marka wuxuu ka hadlayaa bimacnaa inuusan xumaan dhexdooda yaallay u dilin aniga way ii roonayd ilmana waa ii dhashay laakiin waxaan ugu adkaysan waayay way ku caayi jirta markay ku cayday calay oo ay caydii aflagaadadii bilowday ayaan rasuulka ilaahay sidaa u dilay markaasaa nabigu wuxu uhi sal ly wasalam alashhadu ana damaha hadar aw hadur wardadoo markhaati ka noqdo dhiiggeedu wax kasoo qaad male xadiisku marka waa xadiis saxiix maxaa loo deliishanoo loo keenay waxaa loo deliishanoo loo keenay nebiga caydiisa in ay waajibiso xadd alqatli inay dil waajibiso maxaa loo dilayaa waxaa loo dilayaa lilkufri cala sawaab ninkii nebiga cayd ula bareera waa la dili waxa loo dilayana waa gaalnimo xad ma ah saas daraaddeed haddii sidaa loo dilo laguna tukan maayo xabaalaha muslimiintana lagu aasi maayo muslim ahaan loola dhaqmi maayo ee waxaa loola dhaqmayaa gaal oo kale baktigiisunbaa meelaha laysaga tuuray lagu asturay laakiin muslim ahaan loola dhaqmi maayo saas maa ah. nabiga waktigiisii sal ly asalam way jirtaa dad badan oo caayi jiro aflagaadayn jiray oo qaarna ay gabay ku caayi jireen qaar ay si caadiya u caayi jireen oo qaarna uu laayey qaarna intay u yimaadeen uu iska cafiyey laakiin culimmadu waxay ijmaac ku yihiin oo isku waafaqsan yihiin sida sheekh islaam ibn taymiya caleyh raxmat ullahi fii kitaabihi asaalim almasluuc cala khatim arasuul afdal kitaab oo laga alifin weye nebiga caydiisa wixii ku saabsan wuxuu ku soo guuriyey culimmada islaamku inay isku waafaqsan yihiin nebigu markuu dhintay kadib cid xaqiisa cafin karta inaysan jirin saas daraaddeed ruuxii caayay xataa hadduu towbad keeno waa in la dilo laanna masaladu ma aha xaqullah hadday tahay allah waa u dhaafi karaa laakiin xaqii nebiga oo dhintay ninka galay oo caayay oo aflagaadeeyey kaasi nebigiina bannaanka ma joogo ma cafin karo ummadiisuna intay nebigii wakiil ka noqoto ama dowladdu wakiil ka noqotona xaqii nebiga ma cafin karto sosma saas daraadeed xaddiisu waa in la dilo waay waxaa loo dilayaa kufri baa loo dilaya cala araajix waxaa la mid a ah cayda nebiga sal alay wasalam cayda maalan allah caydiisoo kale waxaa la mida ah diinta caydeedoo kaleeto waxaa la mida ah malaa'igta caydeedoo kaleeto ruuxii caaya oo si badheera u caayaaya daqiiqadaasu horta islaamka ka baxaya xataa la dhihi maayo amuu jaahil yahay amuu iska yeelyeelhayaa amuu kaftanahayaa laga laga dhegaysan maayo daqiiqadaaba waxaa la xukumayaa inuu kaafir yahay leanna ruux muslim ah oo uu jahli ka geli karo ma jiro allah tabaaraka wa tacaala iyo xaqa uu leeyahay rasuulka malaa'igta muxuua diinta ruux jaahil ka noqon kara ma jiro sooma si kasta uu jaahil u yahay waxbuu intaas inay muqadasaad tahay wuu garan marka waa nin muxuu ahaaye badheer u galay waay marka waxaa loo dilayaa kufri baa loo dilayaa oo gaalnimo iyo riddaa loo dilaya ayb gaalnimo iyo ridda ayaa loo dilayaa haddii uu towbad keenoo soo noqdo saan sheegnoo gaalnimadii ka soo noqdo marnaba waxaan dhacaynin xaddii dilka ah oo hadduu gaalnimadii ka soo noqdo xaddii nebiga wax ka sheegiisa ahaa baa weli taaganoo waa la xadaya macnaha oo macnaha xad ahaan baa markaa loo dilaya sidaas man micwalka waxa weeye saaskaasi qaar baa yidhahda qaarna waxay dhahaan waa yaambada yaambada dhulka lagu qodana waa la yidhaahdaa waxaa kaloo iyadana la yidhaahdaa eebada qaar baa ku itlaaqaya eebada warankeera gaaban qaar waxay leeyihiin waa bir yaroo gaaban oo iyaduna muxuu ahay sida mindidoo kale qaar baa ku tilmaamay ayib xadiidka waxyaala laga faaidaysta waxaa ka mid ah haddii gaalku uu ballan ku jiro oo muslimiinta iyo iyagu uu ballan ka dhexeeya cahdi inaan la dagaalamin oo nabad la ahaado oo markaa ay nebiga caayaan ballantoodu inay jabayso iyo cahdigooda wabittaali dhiigoodu bannaanaanayo yani waxyaalaha cahdiga iyo ballanka jebiya waxaa ka mid ah inay muqadasaadka muslimiinta ay ku xadgudbaan oo maala nebiga caayaan hadday nebiga caayaan ballantoodii waa jirto sidaasu rajaxaya shekhuislaam ibn taymiya ibnuqayim iyo keyrkoodba waana sida axaadiista laga qaadano kacb ibnu ashraf markuu nebigu sal lay wasalam u diray saxaabada inay soo dilaan nebigu caayi jiray nebigu caayi jiray macana ilaahay buu dhibay iyo rasuulkiisa saakitaabuxuduudi xuduuddii buu kitaabu yahay xuduuddu waa cuquubooyin ama ciqaabo loogu talagalay dadka in lagaga reebo oo lagaga celiyo wixii ilaahay xarimay tabaaraka watacaala inta badanna xuduuddu waxay ilaalisaa waa cuquubaad go-an oo tiro leh oo qaab leh oo dunuub khaasa loogu talagalay in lagaga celiyo mujtamaca lagaga celiyo inta badanna waxay waardiyeysaa xuduuddu daruuraadka shanta ah ee ay ku taagan tahay nolosha bini aadamka oo ay tahay masalan diinta oo kale diintu waa daruurada ugu horeysa waay ama maqsadka ugu horeya maqaasida shanta diintii ruuxii ka taga hala dila soo labadhi waa xad marka xadul qatliga waxay ilaalisaa maqsadka ugu horeeya maqaasida uguna muhiimsanee diinta ah waxaa ka mid ah qisaasta oo kale xadul oo ruuxii ruux dila in la dila ah taana waxay waardiyeynaysaa naftii naftii bini aadamka iyadoona waardiyeynaysaa gacangooyada suuga waxda gacanka la jarayo iyaduna waa xaj ayaduna waxay waardiyeyneysaa maqsad maqaasidii ka midoo xoolihii baa lagu waardiyeynaya zinada iyo xaddeeda iyadana ama dil dhagax lagu dilo ha noqoto ama in la jeedla ha noqotee ayadana waxaa lagu waardiyeynayaa tarankii bini aadamka iyo nasligiisa waana maqsad kaloo maqaasidiya ah, sooma khamrada iyo daroogada iyo maandooriyaha xaddiisa iyo jeedalkiisa isagana waxaa lagu waardiyeynayaa caqliga shanta loo yaqaana almaqaasid alkhams ayaa xuduuddu waardiyeysaa saas macana shantaasi haddii mid ka mida khalal ku dhaco bini aadamka adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba khalal baa gelaya saas daraaddeed baa xuduudda loo dejiyey shareecaduna ay u dejisay ayb qaar baan marka soo marnay wuxuu ka bilaabay marka baabu xaddi zaani kii zinaystay xaddiisa ayuu baab u yahay xadda zinada waa kaan soo sheegnay oo hadda sheegayna waxaa lagu ilaaliyaa ee muxuu ahaayey bini aadamka iyo tarankiisa taranku inuu sii jiro abtirku sii jiro waxaa keenaya in zinada dadka laga ilaaliyo marka zinada laga ilaaliyo guurka loo fasaxo inta bini aadamku isguursanayo oo aabbihii hooye isqaba ay jiraan ilmay dhalayaan ilmihiina ayagaa mas-uuliyadi ka saarantao korinaya sooma bini aadamkii sidaasuu kusii tarmayaa laakiin haddii la yidhaahdo uun midaad bannaanka ka hesho un intaad qabsato waxay dhalaysa ha yaa korinaya caruurtii soo bini aadamkii taran goy maayo bini aadamku waa taran go haddaan guri iyo ilmo la koriyo isaguna guri sii yeesha ilma sii koriya haddayna sidaasi jirin nasligii bani aadamku abaaba'aya waana tan hadda yurub haysata wa yurub iyo reer galbeed soo balaayada haysata ma saas wya naagihii dhala waa lagu kori la'ya si walba la yeeli xataa xoolaa laydin siinayaa baa leey waddamada qaarkood haweentu markay uraysato oo bisha toddobaad ay gaadho shan kun oo dollar bay leedahay hadda weli mayna dhalin ogow yani dhiirigelin waayo hallaqalaa la leeyahy say u socdeen u socdeen u socdeen baa falsafadoodii waxay gaadhsiisay inay dumarkii ku qancaan inaan dhalmadaba loo baahnayn markaasay maanta waxay ku cabaadayaan war waa laynaga batay war balaaya ina qabsan doonto war waa baaba'aynaa war waan taran go-aynaa war dumarkii ha dhaleen oo ruux aad meel foggeyseen ha dhaleen hadda kusoo celiya wagaas saas marka bini aadamku haddii aan zinada laga ilaalinin oo guurku uusan badelkeeda gelin waa taragu ayaa taa nasligaa lagu ilaalinaya nasligaa lagu ilaalinaya ilmihii iyo korintiisii halkaa way macnaa waxaa kaloo lagu ilaalinaya zinadu markay faafto oo mujtamaca dhexdiisa ku faafto sida xadiiska nebigu sal ly slam uu tilmaamayey zinada waxaa ka dhasha markay faaftaba cudurro aan adduunka horay usoo marin oo keeni kara bini aadamka in badanoo ka a inay baabi'iyaan waana tan hadda jirta sooma irisku xageebu ka yimi irisku xageebu ka yimi soo zine un maa haddana waxa ugu badanee faafay soo zine un maa saas weeyaan marka shareecadu xuduuddan ay dhigayso hadde gaal iyo gaalraac raac iyo maskaxdiisu meel fogba gaari mayso ama umaba jeedo ama umaba jeedaba ama hadduu jeedo muxuu ahay fahamkiisaaban gaari karaynin war zinada lala dagaalamayo xuduudda laga ratibayo bini aadamka jiritaankiisii baa ku jira can abi hurayrata wazayd bni khaalidin iljuhani radi allahu tacala canhuma ana rajula nin oo min alacraabi ree baadiyaha ka mida dadka baadiyaha dega ka mida ayaa ataa u yimid rasuulallahi u yimid sal lay slam faqaala markaasa wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayo anshuduka allaha allaan kugu weydiin ilaa qadayta xukuntee lii aniga ii xukuntee bikitaab illaahi ilahay kitaabkeeha iigu xukuntee ilaahay baan kugu weydiine kitaabka ilaahay iigu xugunoo gartayda igu sii faqaala alaakharu kii kale wuxuu ihi ninkii kale ishayste wuxuu yidhi wa huwa kan dambaana afqahu ka fiqhi badan minhu xaggiisa kii ay saysteenoo ka yara roonoo xagga fiqiga iyo fahamka kaga fiicnaa ayaa wuxuu yidhi isaguna nacamha fasbix xukun baynanaa dhexdannada dhexdanada bikitaabillaahi ilaahay kitaabka ilahi lagu kala saar wadan lii iina idan nebi allow aan hadlaya xagee buu kaga faqiisanya midka hore muxuu yidhi kitaabka ilaaha iigu xukun buu yidhi aniga ii xukuno kitaabka ilaahayna iigu xukun ninka dambena muxuu yidhi na kala xukuno kitaabka ilahay nagu kala xukun ninkuna waa nin gartiisa meel soo dhigtayo inuu garta leeyahayba isa siiyeyba sooma waraba haddaad meelba imaanayso gar dhiibanayso in lagaa helana way suri kartaa inaad heshana way suroobi kartaa sooma marka ninka dambaa ka faqiihsanaa rasuul kitaab ilah lagu kala saarbu anigana hadalka ii ogolow aan hadle faqaala nabigu wuxu uri sal ly slam qul dheh hadal qaala wuxuu ihi ina bnii wiilkaygu kaana wuxuu ahaa casiifan nin ajiir ah casiifka waa ninka la shaqaalaysto oo hawl loo dirsado way ajiir waay ruux intaad shaqaalaysato aada haddana hawl u dhiibatay waxna aad ku siinaysaa ajiirka layidha ama casiifka layidha ina bni wiilkayga kaana wuxuu casiifan nin yani waxa u ijaaran oo u shaqaalo u ah calaa haada kan korkiisa ninkanuu shaqaalo waay ah xoolaa u raaci jiray fazanaa markaasuu zinaystay biimra'atii xaaskiisiibuu ka zinaystay ninkii guriga joogay reerka ariga u raacayay unbay haweentiisu dhiibtay wa inii aniguna uhbirtu waxaa la ii warramay buu yidhi markay arrintu dhacday oo odaygii wada xaallay waxaa la ii sheegay buu yidhi anna calabnii wiilkayga korkiisa inuu ahaaday arrajma dhagax kudilid markii hore warka waxaa la ii siiyey wiilkaaga soo muusan haweentii ka sinaysan haa wiilkaaga horta dhagax baa lagu dilay haddii arrintu nabiga gaadho kow marka wiilkaaga furaan isidhi buuhi faftadaytu markaasaan ku furtay buu idhi minhu xaggiisa waxaan kaga furtay bimi'ati shaatin boqol neef oo ari ah wa waliidatin iyo addoon waxaan isiri buui war wiilka intaan lagaa dilin maxkamadda arrintu iyana gaadhine odayga heshiis oo galo war boqol neefoo aryana iga qaado addoonna ku darso wiilkana ii siidaa heshiiskaasaan gallay heshiiskii markii la galay lagu kala tegay kana xayntiisii uu kaxaystay kana wiilkiisii uu kaxaystay sooma markii lagu kala baxay maxaa dhacna fasa'altu markaasaa weydiiyey buu ahlal cilmi culimadii baan dib ka warsaday buui war arrinkaas bal ka warrama see baa loo xukumay haddii nebiga ay u tagto fa akhbaruunii waxay ii sheegaan buu idhi anna caladnii wiilkayga korkiisa inay tahay jaldu mi-atin boqol jeedal wa taqriiba caamin iyo sanadna masaafurin wiilka lagaa dili maaye waa wiil yaroo weli guur u horrayno guur samaynin waa wiilka la dili maaye laakiin boqol jeedalna waa lagu dhufan sanadna dhulka waa laga masaafurin oo meelo kale kusoo dhammaysa saasay culimadii ii sheegan buu wa anna cala imra'ati haada kan haweentiisa ama xaaskiisa korkeedana alrajma inuu yahay baa la ii sheegay buui cidda la dili doone dhagax lagu diili doonana inay xaaskiisa tahay baan soo ogaaday buui wiilkayga inuusan dhagax u dhimanayn laakiin naagtiisa la dili doono warkaasaan hayaabu oo culimadii iisoo sheegay <laughs> faqaala wuxu uhi rasul lah sal ly wasalam waladii mid baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay tahay la aqdiyanna waan xukumi baynakumaa dhexdiinna bikitaabi illaahi ilahay kitaabkiisa aan kala saari alwaliidatu waaka ka xugunkii alwaliidatu addoonta iyo walghanamu adhiga lagaa qaatay raddun waa celis calayka korkaaga celis ku yihi maxaa meeshaa laga qaatay heshiis shareecada khilaafsan waxba kama jiro sooma heshiis xaq lagu boynayo oo xuduud ilaahay lagaga hortegayo ayaa la galay socon mayso xayntii waa ku celis addoontiina waa ku celis baa lii wa calabnika wiilkaaga korkiisana waxaa ahaaday jaldu miatin boqol jeedal wa taqriibu caamin iyo sanadun la masaafurin masaafurin sanad ah intaas horka wataas waqdu kallahabuu yidhi yaa unaysu anas yarow unaysu ani saxaabada anas yarow kalla ila imra'ati haada kan xaaskiisa ku kallah subaxdii waagu markuu gaari u markuu bariyo ninkan xaaskiisa ku kallaho aad fa in ictarafat hadday qirato zinadii inay zinaysatayoo wiilkaa ka zinaysata hadday qirato farjumhaa dhagax ku dil buu nabig sal lay slm meesheedaa iyadoo joogto ka takallus muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saaray wa haada lafdu lafdigana limuslim buu usugnaaday xadiikani muxuu inoo faaideeye marka xadiikani wuxuu inoo faaideeyey ruuxu isagoon guur u hormarin oon guursanin hadday zina ka dhacdo xaddiisu waxa weeyaan in boqol jeedan la mariyo sanadna la masaafuriyo dhulka laga eriyo boqolka jeedal qur-aankaa sheegay sooma azaniyatu wazani fajliduu kulla waaxidin minhuma miata jaldati sooma sanadka masaafurintiisana axaadiistaa ku dartay jamaahiiru ahlicilmina way tamaan waxaa kaloo xadiisku inoo faa'iideeyey haddii ruuxa zinadu ka dhacday uu guur saxa u horreeyeyna dhagax baa lagu dilaya waxaa inoo imaan doonta axaadiis kaloo ku daraysa dhagaxa ka horna boqol jeedal baa lagu dhufanaya intaan dhagaxa lagu dilin baa boqol jeedal lagu dhufa boqolka jeedal kadibna dhagax baa lagu dila waa haddii guur u horreeyo ruux guur saxa soo maray uu yahay rag iyo dibun midku dooniba ahaada taana waxa weye xadiisku waa inoo faa'iideyn qaybtaa faa'iidadaa dambo ruuxii guur u hormaray in dhagax lagu ah qur-aanku ma sheegin laakiin waxay ku timid qur-aan lafdigiisa la nasakhay laakiin macnihiisi iyo xukunkiisu weli baaqiya sida xadiidka cumar bin khataab radiallahu canhu keyrku ku sugan yani waxa weye ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma albattata nakaalan min allah ay quranayaan odayga iyo habartu waa dadka guuru horreeyaa laga wadaa odayga iyo habartu hadday zinaystaan dhagax ku dila cuquubo xagga ilaahay a ah weye aayaddaasaa jirtay lafdi ahaan baa qur-aanka laga saaray laakiin xukunkeedii baa baaqi ah ijmaacii ummada saxaabada iyo culimmaduna saasay ku dureersadeenoo masle laisku khilaafsaya ma iyadana khawaarijta iyo waxaan macno lahayn ayaa khilaafay waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa xuduudda oofinteeda madaxa iyo dowladda ayaa oofin laakiin inay u xil saari karto cidday rabto oo dowladdu ay cid u diri karto hebelu soo qaban la dhihi karayo oo la wakiilan karayo iyadana xadiisku waa inoo faa'iideynaya hada wabillahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم